waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa istina maxaa la yidhahdo aan rabaa istina maxaa la yidhahda horta istina waa masder ah, istina waa masder ah, istana waa soo reebay yastanii istinaaan marka maxaa la yidhaahdaa alkraaju bila ow ixdaa akhawaatiha ma lowlaahu ladakla fi اkalaam الsaabiq waxaa la yidhaahdaa istثnaa alإkhraaجu bإlا waa in wax lagu soo saaro ilaa ow ixdى akhawaatiha ama adawaadka ilaada sideeda u shaqeeya akhawaadka waxaa loola jeedaa nadaa'irteeda adawaadka sideedoo kale u shaqeeya mid kamida lana soo saaro ma shaya lasoo saara lowlaahu istinaha haddii lala yahay ladakla fi اkalaam الsaabiqi hadalkooduu ka mid noqon laha u hadda haddaan idhaahdo kharaja naasu dadkii waa baxeen haddaan saas ku aamuso maxaa la fahmaa dadkii waa wada baxeen laakiin haddaan idhaahdo kharaja naasu ilaa camran camar waan ka soo reebay dadkii baxay haddaanan soo reebi lahayn dadka baxayu ka mid noqon marka halkaas maxaa la idhahdaa alstina maxaa la idhahdaa istinaa alkraaju bilaa ow ixdaa akhawaatiha ma lowlaahu ladakla fi اkalaam الsaabiq waana muhiim baabkan istithnaa ad in loo akriyo marka fiqiga la joogu muhiim yahay usuulu fiqiga marka la joogu muhiim yahay meel kastuu muhiim ku yahay axkaam badan a ku tacaluqeeda saas darteeda hadhow marka usuulka la tago sidaanu ugu imaana usul fiqiga marka la tago wakadalika fiqigana saas ugu imaana kutubta waaweyn baabmustanaa haadaa midkaanu baabulmustanaa kii lasoo reebay baabkiisi weeye wuxuu ka bilaabay adawaatulistinaa isagaa ka fiican ajruumiga tacbiirkiisii oo uu dhammaystirayo ajruumigu muxuu dhihi jiray wa xuruufulistinaa adawaadka wax lagu soo istinoodaana maahan xuruuf keliya haddaan arki doonaa afaray u qaybsan yihin kana fiican marka tacbiirkaana fiican aalada wax lagu soo reebo wey afara loo qaybiyaa sideedaas wuxuu yidhi wa adawaat listinaa soo reebidda adawaadkeeda iyo aaladeeda aalada wax lagu soo reebo amaaniyatu waa sideed aalada wax lagu soo reebaa waa sideed wa adawaat اlistinaa amaaniyatun aalada wax lagu soo reebaa waa sideed xarfun bitifaaqi waa xaraf laysku waafaqsan yahay xarafnimadiisa wa huwa xarafkaasu ilaa wey ilaa waa xaraf waana laysku waafaqsan yahay ayadaana asal baabkan u ah weliba ayadaana asal u ah adawaaت ااstinاع saas ugu bilaabo wasmaani iyo laba isim bitifaaqin iswaafaqsanaan wahumaa labada isim hayru waa tanwiinine ila isime wa aad leeda biluqaatiha maca luqaatiha labada isim waxay kale yihiin waa hayrun iyo siwan oo luqooyinkeedu la jireen siwana afar luqa hayrun iyo siwan biluqaatiha maca luqaatiha oo luqooyinkeedu ay la jiraan markaasuu kuu sheegay luqooyinkeedii wuxuu ku yihi fainow shaniye yuqaalu waxaa la yidhaha fiiha siwanta siwan ko ka ridan oo kale waa la yidhah wa suwan ka huddan oo kale wa sawaaun ka samaaun oo kale ka samaa'in oo kale wa siwaaun ka binaa'in oo kale afartaasay leedaha luqo ragnaawshaniye yuqaalu waxaa la idhaha fiihaa siwanta siwan waa la yidhaha ka ridan wa suwanna waa la yidhaha ka hudan wa sawaauna waa la yidhaha ka samaa'in wa siwaauna waa la yidhaha ka binaa'in wa ficlaan iyo laba ficil biitifaaqin laba ficil wahumaa laysa culammada gabl waxay leeyiin waa xarafba qaaraaba ku tegay ina xarafta laa yakununa ayadoo iswadata ficil maahan ee yakunu kaliya ficila marka waxaa lagu soo khulaasaynaa ana almusanifa bayana ma dakarahu fi اlitifaaq calى ma huwa mashhuuru macruufu fi kutub اlcarabiya war waxa uu sheegay waa sida lacaanbixiye lagu yaqaan kutubta carabiga sharxa inin dhigay khulaasadu waa sidaas walxaasil uu leeyay khulaasadu marka waxa weya waxa uu sheegay waxay yihiin maa huwa mashhuurun macruufun fii kutubi اlcarabiya min ficliyati lafdayn اlmadkuurayn labadan lafdi oo ah laysa iyo laa yakunu inay ficil yihiin waxa ficilkaana laa yakunu laadu kuma jirta waa yakunuba marka itifaaqaasu ma sugna kaasu laakiin sida raajixa ee la yaqaana waa sidaas uu sheegay oo ah inay ficil yihiin iyo w mutaradidun mid noqnoqonaya bayn alficliyati ficilnimo iyo wlxarfiyati xarafnimo qismiga afraad wuxuu yahay oo adawaat اlistina ka mida qismi marna noqonaya xaraf marna noqonaya ficil afartaas qismi wey marka adawaat اlistina xarfu bitifaaq ismaani bitifaaq ficlaani bitifaaq iyo mutaradid qismi noqnoqonayo bayn alficliyati ficilnimo iyo wlxarfiyati wa huwa qismigaasu khalaa wey wa cadaa wey wa xaasha wey markaasu haddana kuu sheega xaasha inay luqooyin leedahay saddexa xaasha waa mid wa yuqaalu fiiha waxaa la ihahdaa alifta dambaa la jaraa xaasha waxaa kaloo la yidhaha alifta hore in la jaro xashaa saddex labada alif in la sugo alifta dambe in la jaro alifta hore in la jaro sideedii adawaadki wax lagu soo reejiyoy waa kuwaas hadda wuxuu bilaabay axkaamtii casharkana waa iska ajrumi marka carabka layska marinayna waa intii wixii ajrumi lagu soo bartay in badan wax yar unbuu ku daraya halkan falmustanaa isimkii lasoo reebay biilaa ilaa lagu soo reebay yunsabu waa la nasbinaa idaa kaana alkalaamu kalaamku markuu yahay taaman taam taamkaasoo muujaban la sugay kalaamka la fiirina hadduu yahay taam muujabna yahay mustanaha waa la nasbina wax kalena kuma banaana isagaa fasira tam iyo muja ilaa waa mutamimo intaas ajrumiya ku tila waa inu wax ku daro markaasuu yidhi watamu tam huwa tam ma kalaamkii weeye dukira lagu sheegay fiihi kalaamka dhexdiisa almustathnaa minhu kii wax laga soo reebayay tam waxaa la yidhaha waa kalaam mustathnaa minhugii la sheegay oo aan la xadfin muujabna xaa la yidhaha wlmuujabu muujab huwa ladii waa waa mustaha dhig amase waa kalaamka iska dhig aladiina kalaam ku rid wاlmuujabu muujab huwa اladii waa kalaamka lam yataqadam uusan ka hormarin calayhi korkiisa nafyu nafyi walaa shibhu wax nafyu shabaha shibhu nafyi markaan maraynay nawaasikda kaana iyo khawaadeeda shibhu nafyi aan soo sheegnay oo waxaa jiray kaana iyo khawaadeeda qismi ka mid ah oo camalfalkooda loo shardiyo in nafyi ka horeeyo ama shibhu nafyi ayaa ku jiray soo maa maxaa markaas loola jeeday shibhu nafyi annahyu waa ducaa halkan loolama jeedo saas halkan macno kalea loola jeeda likulli maqaamin lahu maqaam halkan shibhu nafyi waxaa loola jeeda annahyu wاlistifhaam alinkaari tii hore waxay ahayd annahyu wاducaa tanna annahyu wاlistifhaam alinkaariyu waa nahyi iyo istifhaam inkaariya labadaasaa loola jeeda halkan shibhu nafyi saasaa loola jeeda taakuna inin dhigaya inkastoo ka nahyi walistifhaamu iska leeya meel kalu ku keena lakin istifhaamku inuu inkaariya kitaabku waa aad u sharxa kawaakibka u faa'iido badan aad una u faahfaahiya kitaabku uma baahna wax kale lagu kabo isaga isagaa meelaha gobol a leedahay xadkii loogu talagalay uu ka weyneeyo waa in laga soo gaabiyo maahane ab sharax oo faa'iido badan wey fudaydna badan marka maxaa loola jeedaa muujab wlmuujabu muujab huwa اladii waa kalaamka lam yataqadam calayhi uusan ka hormarin nafyu walaa shibhu naw wadalika tusaale naxwu qowli waa ilahay qowlkiisaoo kale tacaala ilaah wuu sarreeyaahay ilaah wuu ku qowlay fasharibuu way cabeen minhu min annahri webigiyay ka cabeen ilaa qaliilan in yar oo aan cabin maahane marka fiiri sharibu waa ficliga faacil wowdaasa faacila sharibana waa ficilka minhu ku tacaluji jaarmajuurka ilaa adaatu istinaagii weeye qaliilan waa mustatni waa la nasbiyey caamilka nasbiyeyna waa ilaada laftirkeeda caamilka nasbiyey waxaan qaadayna qowlka ah caamilka nasbiyey waa ilaada ayadaa caamilhu camal fale saas darteeda markaysan waxba nasbin waxaan ilaa adaatu istinaa mulqaatun laa camal lahaa waa la camal haleyan lena mulqaat marka markii kale camal falaysa haddaan markaan mulqaat niri marka waa kana mustanii kalaam taamaa hormaray maxaa mustanaa minhugi waa la sheegay fasharibuu wowdaa mustanaa minhu ah tan kalena waa muujab maxaa nafyi iyo shibu nafyi midna kama horeeyo khalaas mustanihii lasoo reeba inaad nasbidood tidhaahdo ilaa qaliilan iyo wa ka qawlika adiga qowlkaagaad ku qawsho qaama alqawmu qoomkiiyaa istaageen ilaa zaydan qaama alqawmu kalaamkii waa taam maxaa yaele mustasnaa minugu waa la sheego waa alqawmu waana muujab maxaa yeelay nafyina kama horeeyo shibu nafyina kama horeeyo wax kale ma banaano marka zaydan in la nasbiyo maahan caamilka nasbiyana waa ilaada wa kharaja naasu dadkii waa baxeen ilaa camra waa la mid waa kalaam taam ah maxaa yeele mustanaa minugu waa la sheego waa annaas waana muujab maxaa yeelay nafyina kama horeeyo shibu nafyina kama horeeyo ilaa waa camal falayda adaatu istinaa amra waa mustaثna waa la nasbiye ilaada nasbiye wuxuu ku yidhi mar haddii kalaamku taam yahay muujabna uu yahay mustaثnaha waa la nasbinaa mana la kala qaadayo inuu istiثnuhu yahay mutaصil iyo inuu munqadic yahay ma la kala qaadayo wuxuu ku yidhi sawaaءun waa isku mid sawaaءun waa isku mid ma la kala qaadayo ma la kala qaadayo kaana اstinaaء istinuhu inuu noqdo mutasilan kamaa maalnaa saan soo miaalinay ow munqaican mar kala qaad male maxaa la yidhaahdaa istina mutasila sharaxa inin dhigay bian kaana اlmustahnaa bacd اlmustahnaa minhu istina mutasila maxaa la yidhaahda mustanuhu inuu yahay qayb ka mida mustanaa minhuki hadda fiiriya fasharibuu way cabeen ciidankii oo la socday daaluud waa ay cabeen minhu webigay ka cabeen ilaa qaliilan in yaroo ciidankii ka mid oon cabin mahan marka qaliilku waa bacdi ka mid ah kuwa cabay dadkan ciidankan bacdi ka mido waa mutaصib fiiri qaama alqowmu ilaa zaydan zayd waa bacdi ka mida qoomka kharaja naasu ilaa camran camar waa bacdi naaska ka mid marka istinuhu waa mutaصil maxaa loola jeedaa inuu mustanuhu noqdo bacdi mustatna minowga ka mida saasaa loola jeeda munqadicna xaa loola jeedaa isagaa kitaabku inin dhigay bian lam yakun ilmustatnaa bacda almustatnaa minhu waa inaan mustatnuhu ahayn gabal ka mida mustatnaa minhu waa inaan mustatnuhu ahayn bacdi mustatnaa minhu ka mida tusaale naxw qaama alqawmu qoomkiyaa istaageen ilaa ximaaran dameer un mooye hadda ximaarku ma qoomku ka mid yahy maya ka mid maha waxaad dhigi karta laakiin hadduusan ka mid ahayn maxaa loo sheegay maxaa loo sheegay ah, calaaqa ka haydan alaab iyo ay saartaan dadku wax rartaan alaab ay saartaan dadku marka gaadiidka ay isticmaalaanu ka mid yihi ka mid sidaasaa keenayda oo hadda fiiri fasajada almalaaikatu malaaigtii waa sujuudeen kulluhum dhammaantood ajmacuuna dhammaantood ilaa ibliis ibliisku bacdi malaa'igta ka mida maaha laakiin maxaa looga soo reebay dee waa dhex joog ah, ibliis waa dhex jooga ee malag ma ahayn malag miya ilahay caasida laa yacsuuna allaha ma amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun malag ilaahay ma caasiyo ibliis weligiis malag ma noqon hmm, hmm. ma noqon waa la joogay marka dameerkana maxaa looga soo reeb waa sidoo kale dadka wuu la joogay ah, dadka alaabaa inay u saareeda dhacdo marka waxaa la leeyahy qaamal qowmu waa istaageen ilaa ximaaran dameera istaagi waayo meeshuu ku dhinta saaka xalay meeshii la degey hadii saaka laga guuri tegey dadkii dhan waa kaceen laakiin dameera meeshii fadhiga iskaga dhintay waay in kaana alkalaamu halkaas waxaan uga soo gudubnay kalaamku markuu taam muujabaya hadda waxaan gelaynaa haddii uu noqdo taam kayru muujaba wain kaana alkalaamu kalaamku hadduu noqdo taama marka kalaamku waa tan maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa mustaثna minhugii waa la sheegay waana kayru muujab maxaa loola jeedaa nfyi ayaa ka hormaray anashibu nfyi wa in kaana kalaamu kalaamku hadduu noqdo taaman taam taamkaasoo hayra muujabin aan muujab ahayn kalaamkii waa taamo mustaثna minhugii waa la sheegay laakiin muujab ma ahan sababtuna waxay tahay waxaa ka hormaray nfyi ama shibhu nfyi markaas marka iraabkii waxbaa iska bedelaya xukunkii wuxuu ku yidhi jaasa waxaa ku banaan fi lmustanaa isimkii lasoo reebay albedelu waa badlbacd bedelubacdi wey laakiin marka baabulistinaah la joogo bedelbacdiga shardi loo soo sheegay daruuri maaha shardi loo soo sheegaa jira bedelbacdiga oo waa maxay inuu damiir la xidhiidho oo mubdeluminiga u laabana bedelbacdiga waa in damiir la socdo damiirkaasoo u laabana mubdlu mihga baabstinaaga looma baahnaa l oo tacaluqa waxaa la yidhi awooda mustanaa minhuga uu ku tacaluqo aa ka deeqayda damiirka aada iskugu dhegan yihin waa badlbacd jaaza waxaa ku banaan filmustanaa kii lasoo reebay albadelo wa nasbuna waa ku banaan yahay in lagu nasbiyo cala istinaac labaa ku banaan marka in bedel la exraabo haddii bedel lagu yidhi mustanaa minhuga exraabtiisu raaca hadduu nasbisay waa la nasbina hadduu rafcisay waa la rafcina hadduu jaran yahayna waa la jara bedel hadii lu yidhi waa saas ah, icraab gaara laguma sheegi wixii uu icraaban yahay mustatna minuga a ah, mustatnahana la icraaba haddii bedel la yidhaah waxaa kaloo kuu banaan istinanima in lagu nasbiyo yaa raajixa labadooda waxaa loo kala qaada markaas istinuhu ma mutasila se waa munqadi waa la kala qaada markaas wuxuu ku yidhi walarjaxu sida miisaanka badan fi lmutasili mustanaha mutasilkana ku miisaanka badan albedelu waa bedelka waa kuusii caddeey wuxuu ku yidhi yujcalu waxaa laga yeelaa almustana mustanaha bedelan mid bedel ka ah min almustana minhu fayatbacu waa raaca mustanuhu hu mustana minhu raaca raabku ku raaca iiraabi ku raaca fayatbacu waa raacaya mustanihii hu mustanaa minhugiyu raaca fii icraabiyu ku raaca duu rafcisan yah waa hadduu nasbisany waa la nasbina hadduu jaran yahayna waa la jara wadalika tusaalihi naxwu qowlihi waa ilaahay qowlkiisaoo kale tacaala ilaa wuu sareeyaahe ilaah uu ku qowray maa facaluuhu ma aysan sameeyeen kalaam oo waxa wya hadal ka horrey uu ku xidhanya walow anaa katabnaa calayhim an iqtuluu anfusakum aw iqrujuu min diyaarikum ma facaluuhu ilaa qaliilu mir haddaan ku waajibi lahay inuu ilaah yidhi dadka guryihiina ka bax naftiinana dile kumaba aanaan waajibin laakiin haddaan ku waajibi lahayna maa facaluu ma aysan sameeyeen hu shaygii lagu waajibiyey ilaa qaliilun in yar unbaa samay lahaayeen qaliilkaasoo minhum ayaga ka mid ah fiiri marka facaluu wowda ku jirta waa mustatna minhugi kalaamkuna waa mustatna mutasila oo wowdu dadka ay tilmaameen iyo qaliilun taanu waa isku dadkii banu aadamka aha marka qaliilku waa bacdi ka marka waa mutaصil laakiin waa kayru muujib maxaa yl nafya ka horeeya maa facaluu ma aysan sameyn hu ey maa awjab allaahu calayhim waxa alla ku waajibiyey ma aysan sameeyeen ilaa qaliilun in yar unbaa samay lahaayeen qaliilun marka ilaa waxaa tidhi adaatu istinaa'in mulqaatun laa camla lahaa qaliilunna badelun min waawi facaluu wa badelu bacdin min kullin wa badelu marfuucin marfuuc wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi aqil wowdaasaa laga bedelaa bedelkuna afar nuuc u ahaaye waa bedelubacdi min alkuli waa la rafcinaya ilaada waa mulqaat qaliilko minhum ka mida qaacidadii wey لأن الجمل وشبه الجمل بعد النكرات صفاaت وبعد المعاaرف أحواaل والمراaد معنaha loola jeedo بشبه النفي halkaanu kuugu sheegayba wlmuraadu macnaha loola jeedo bishibhi nafyi annahyi wey naxw walaa yaltafid yuusan milicsanin yuusan fiirinin minkum idinka xaala uu idinka mid yahay axadu halkaana qaacido qaado qaacidadu waxay tahay idaa taqadama nactu nakirati ucriba xaalan haddii nakirada ila haddeer qaacidadii aan qaadana maxay ahay jaarmajruurka iyo darafka bacda nakira hadday dhacaan maxay noqdaan sifo soo maahan hadday nakiradii ka hor maraan oo nakiradaas haddii laga dabamariya sifay u noqon lahayn soo maaha hadday ka hor maraan waa laga xaaleeya ah. darafkii iyo jaarmajruurkii nakirada hadday ka dabamaraan sow sifo uma noqdaan hadday ka hor maraan waa loo xaaleeya marka qaacidadu maxay tahay idaa taqadama nactu nakirati ucriba xaalan sharxu waa dhigaya meeshuu ku dhigayey ixraabka markuu dhammeeyo miya meelahaasu ku dhigaya ha ixraabka markuu dhammayn rab intuus ama ama dhexdiisu ku sheegaya xarafka ku dhex sheega ah, qaacidadaas qaacidadaas qaacidadaas wuu sheegaya qaacida muhiim muhiim jidana wey ah, idaa taqadama nactu nakirati ucriba xaalana lena sababta hadda fiiri haddii axadun tu hormari lahayd maxaan dhihi lahayn walaa yaltafid yuusan fiirin axadun qof axadko minkum idinkayna kamid ahay noqo leh ila axadun waa nakiro ah, waa nakiro minkuna waa jaar majruur waa soo hormartay soomaan wax kale hadhihin marka ida taqadama nactu nakirati ucriba xaalan walaa yaltafi yuusan milicsanin yuusan fiirinin minkum idinka xaalu idin ka miday axadun qofna ilamra'atuka qiraa'adaas wey qira'adan delishayna ilamra'atuka fii qiraa'ati abi camr wabni kaiir waa qiraa'adaas qiraa'adaas wey ilamra'atuka qiraa'adan delishayna waa midaas oon hadda aan u soo delishan marka laadu waa naahiyo yaltaid waa ficil mudaac waa jasmisanya laadaasa lagu jasmiye calaamad jasmuhu waa sukuun minkum jaar majhuurkana waa xaalo axadun ta ka dambayda laga xaalayna axadun waa faacilka yaltaid ilaa adaatu istinaa weeye mulqaatun laa camala laha weye imra'atu waa badlu min axad wa badlu bacdi min kulin wa badlu marfuuc marfuuc marka imra'atu waxay ku raacayda axad icraabka kaasay ku raacayda isagaa dhihi doona imra'atana waa banaanta waa qira'a sabciya iyaduna iyaduna waa qira'a sabciya waa banaanta iyaduna ila mra'atak luqatan iyo wa qira'atan labadaba way u banaantahay walistifhaamu wey walistifham halkuu ku cadfan yahay wlmuraadu waxyaalaha anaan ardada waayahan ku imtixaanaa jira war wax soo laqbeeya inaan idhahno bal horta baabkaas inaan fiirino wey ma qawaaciday iska daldalayaan mase horta laqbadu waa u baxda kaas lafteeda waa in laisku imtixaano marmar oo la yidhah bal waxaa bal adugu saddexdaas sadar afartaas sadar bal laqbee qaabkaad wax u laqbaynayda hala arkee hmm. ah, ya muhim jiddan waa waa insha allahu taasna waa inaan mara fiirino wlmuraadu macnaha loola jeeda bishibhi nafyi annahyu wey iyo wlistifhaamu halkaasu ku cadfanya iyo wlistifhaamu wey naxwo waman waman qofkeebaa yaqnadu ka quusanaa من raxmati rabbihi rabbigiis naxariistiisa ila daaluuna dadka baadiyoobeen un mahane ma cid kala ka quusata naxariista alle fiiriya marka waman yaqnadu mantu waa istifhaam inkaari ah halkan way meeshu ku sheegaya istifhaamku inuu inkaariya walistifhaamu alinkaariyu halkaasuu ku sheegaya istifhaamku waa badan yahaye waa istifhaam inkaariya midka halkan looga baahan Ah, marka manta waa istifhaam inkaariya waana mubtada maxalkeedu yaqnadu waa ficil mudaaric faacilkii waa damiir mustatira oo manka u laabana ah, damiir mustatira oo manka u laabanaa wey jumladaasaana khabarkii ah oo mantu mubtadaeeday yaqnadu ficilka iyo faacilka jumladaasaa khabara min raxmati rabbihi yaa ka quusana ku tacaluji ila daaluuna ilaa adaatu istinaain mulqaatun laa camal laha adaalunana faacilka yaqnadu ka bedel aacilka damiirka mustatirka faacilka ka bedel faacilku sooma rafcisana xagga maxalka ayo ka bedel bedel bacdi min kulin wa bedel marfuuci marfuuc calaamatu rafcihi alwaaw lnahu jamcu mudakari salim waay halkaas sharaxa masale muhiim uu ku sheegay oo aan laga boodi karin tambiih miyaad aragtaan tmbiih halkaasuu ku sheegay wuu ku yidhi lam yadkur ilmusanifu musanifku ma sheegin xukma maa shay xukunkiis idaa qadama xukma maa idaa qadama idaa qudima dheh haddii la hormariyo almustahnaa mustanihii cala almustanaa minhu annagu hadda waxaan ka hadlaynaa oon sharxaynay haddana aan sii sharxi doonnaa mustanaa minhugiyaa horeeya mustanihina waa dambeeya waana sida asalka mararka gabola waxaa dhici karta in in uu mustanihu hormaro oo mustana minhu gadaal maro saasaa dhici karta saasaa dhici karta mararka gabal marka markaas ma sidaan aan ku wadnaa nasma mar waajiba laba weja mar banaa kanaa raajaxsana saasa mase xukun kalu leey war xukun kalu leey haddii mustanuhu ka soo hormaro mustana minuga xugun u gaaru leeya oo aan marnaba lexlean oon isbedelin kaasuu leeya wuxuu ku yidhi waqad dakara waxaa sheegay haddaan musanifku sheegin ayru isaga kayrkiisa culmada kalaa sheegan aduusa isagu sheegin haddaan halkan ku sheegayna leey maxaal lagama maarmo anahu shaniye idaa qudima haddii la hormariyo almustanaa mustaniin cala lmustanaa minhu laga hormariyo wejaba waxaa waajiba annas in la nasbiyo filmutasili ka mutasilka wlmunqaici kan munqaica almuujabi kan muujabka waqayrihi iyo qayrkiisba maxaa dhacay waa litacaduri lbedeli bedelkii suurtagal ma bedel mogta waa taabici taabicna matbuuc kama soo hormaro taabic matbuuc kama soo hormaro ka dambeey waaba taabicba ataabic taabici weeyaan qaacidaba qaacida fiqigi o dhamaaba qawaacidka waaweyn ka mid a aa la yidhaha ataabicu taabicu taabic waa inuu dambeeyo soo raaca kan markaasuu keenay ma l ila al axmeda shiicatun ma li ila madhab axaqi madhabu wuxuu yidhi wama li ima sugnaanin iiri shiicatun taasaa ah mustanaa minhugi shiicatun taas ayaa ah alna waa maxay waa mustanihi marka mustanihiga soo horeeya oo aal ah mustanaa minhugi oo shiicatuna dambeeya markaasuu yidhi wamaa li iima sugnaanin ilaa aala axmeda nebi muxamed ehelkiisa un ma ahane shiicatun qaraabo kale iima sugnaanin wamaa lii ilaa madhab alxaqi madhabka xaqa un mooye madhabun madhab kalena iima sugnaan ah, xaqa unbaa ii madhaba meesha xaqu aadaan la aada madhab anugu aan ilaashado oo hadduu xaqa khilaafana aan isaga ilaalinayo hadduu xaqa waafaqana aan ilaalinayo oo xaqa laga hormariyo melih xaqan u iska daba socda ah, meeshuu xaqu aado aan u daba socda hmm. qofkana saasaa ku fiican sooma inuu noqdo xaqa inuu iska daba socdo koox kale iyo daad koox kale yeelato wax badanoo xaqa wa isa sheegayda sababto a ah koox un xaqa aruuridaa ma jirto banu aadamka si kasta u dadaaleen ah, koox kastaba xaqa qaybay ku fiicanta qaybay gefi laakiin maalinkaad noqoto qof xaqu baadidiisu xaqa tahay khalaas koox walba xaqa intay haysataad qaadana markaasa xaqu iskugu kaa imaana laakiin haddaad koox noqoto kale ood kooxdaas ilaalido mabaadi'deeda iyo usuusheeda khalaas kooxdu intay xaq haysatona waa haysa intay baatil haysatana waa haysanay waana anuu sidaas sidaan xaqa u arkay habeenawood wiil ay soo wacay wuu leeyahay shiikow canjalada aada duubtaan dhegaystaa waxaan ku qancay u yihi marka ina ururkaaga ka mid noqdo <laughs> marka ururkaaga inan ka mid noqdo marka wuxuu yidhi waa raba ururka inaad igu dayo igu darto labaan nahay uu yidhi ururka inaad igu darto kooxda markaas waan idhi ururkaygu waa xaqa xaqii ma raacday ha khalaas isku ururaana markaasu maya inaad nidaamka war waxaan nidaam malihi keligaa <laughs> ha qof kasta oo ahlu xaqana waa jecel ma garad qofkii aan qalad ku arkana qaladkaasaan ku diida ma garad ma saasa ha waaya war subxaana allah ka waran wuxuu rabaa inta lasoo wado urur lagu qoro ina lilaahi wa ina ina lilaahi wa ina lilaahi xasbuna allah marka baadidaadu xaqa ha ahaato bis ha kugu filnaado markaasna waxaad noqoydaa xubigaaga iyo buqdigaagu ilahay inuu ku xidhan yahy alxubu fi اllaah wاlbuqdu fi اllah qof kasta oo khayr ku sugan khayrkaa jeclaanay qofka sharta ku suganna shartiisa ku nibcaana maxaa yele wax kalood ilaashataba male laakiin maalinkaad koox ka mid noqoto kooxdaada shar iyo khayr waxay kusoo yihin ad jeclaan qofkaan kooxdaada ka mid ahayna hadduu yahay khawaasta awliyada alle waa nabcane keliya inuusan kooxdaada ka mid ahayn ah, bal inaad u aragtaa la arkaa sharunaas inuu yahy mar hadduusan kooxdaada ka mid ahayn eh, badbaado qofka rabaa xaqa ha jeclaado eh, khalaas alxub filah wlbd i allah allah waay waxaad ka heshaan ad leedihin waa yahay wamaa li ima sugnaan hadda meeshaan fiiriya hadda baabkaas kama adna hadlayna waxaan ka hadlayna fiiri meeshaan wamaa li ima sugnaanin ilaa aala axmeda aala axmeda waasaa mustanaa waa la nasbiy wax kale kuma banaano mustanaa minugiyaa ka dambeeya oo shiicatuna wamaa li ima sugnaanin ilaa aala axmeda nabi maxamed ehladiisa ma shiicatun koox ima sugnaan wamaa li ima sugnaanin ilaa madhab alxaqi xaqa madhabkiisa maahane madhabun madhab kale ima sugnaan marka madhabadaas waa mustanihii aawo mustanamihigu waxa weeyaan madhabunta dambe w ah, marka mar hadduu soo hormaro mustanuhu waa waajib in la naصbiyo wanaصbu fi lmustanaa wuxuu ku yihi wanaصbu in la naصbiyo waa kalaamkiio waxaan ku jirnay taam ah ayru mujabna kalaamkiio taam ah hayru mujabna wanaصbu in la naصbiyo fi lmustanaa mustanaha mustanaha almutasili ee xidhiidha carabiyun waa carabi carabigaasoo jayidun oo wanaagsan carabigaasoo quria lagu akriyo bi carabiga fii sabci qira'aadka toddobada fii qaliilun iyo wamra'atuka labadii aayadood hadda aan soo marnay labadii aayadood hadda aan soo marnay aayaddii suuratulhuud iyo aayaddii suuratu nisa labada aayadood labadaba waa lagu akriyey nasbada labadaba nasbadooda waa lagu akriyo wain kaana ااstinaa istiniy hadduu noqdo munqadican munqadicaa loola jeedaa munqadic horaan usoo maray soo maaha waxa weya mustanihii laysa bacda min almustan min mustanihii bacdi mustan minhu ka mida maaha wain kaana ااstinaa istinu hadduu noqdo munqadican falxijaasiyuna markaas waa isku khilaafeen maxaa la rajaxaya ma nasbaha la rajaxa ma nasbaha waajiba bedelka waa isku khilaafeen carabtii maaha madaahibta naxwada waa carabtii luqada iska lehed ila ma ogtahay sida soomaalidu maarata lahjada ay uleeyihiin carabta ka lahjada badan carabta lahjadahooda waa kala duwan waxna way wadaagaan waxna waa ku kala duwan hadda fiiri xijaasiyiin iyo tamiimiyiin halkan isku khilaafa win kaana ااstinaaء haduu yahay munqaطican munqaطic falxijaaziyuuna carabta xijaaz waxaa la ihahdaa maka iyo madiine iyo wamaa xawlahumaa kuwaasaa la ihahda reer xijaaz waa maka iyo madiine iyo wamaa xawlahumaa kuwaasaa waa kuwa luqadoodu qur-aanku ku soo degey waa kuwa luqadooda qur'aanku si gaara ugu soo degey wey فاlxijaasiyuuna xijaasiyiintu hadduu istidnuun munqaطic yahay yuujibuuna waxay waajib ka dhigayaan annasba naxwu maa lahum yahuudda uguma sugnaan bihi biqatli ciisa nabi ciise dilkiisa xaalo uu ku dheehan yahay min cilmin wax oqoon ah ila tibaaca danni mala raacidiis un mooye wax kaleeto oo u sugnaaday lama arko maa lahum yahuudda uguma sugnaan bihi biqatli ciisa nabi ciise dilkiisa xaaluu ku dheehan yahay min cilmin wax oqoona nabi ciise waa la dilay ay iska leeyihin oqoonna uma hayaan waa been nabi ciise la dilay nabi ciise ma dhinto ma noolye halkuu ku noolye samaasuu jiraa nabi ciise lama dilin waa been yahuuddaa qabta waa la dilay yahuuddaa qabta dad iska dhaalimiinoo waxaa jira ahlu sunaha yidha ahlu sunaha qaba inaa lilaahi wn war ahlu sunna ma qaba war ahlu sunna ma qaba war waa dhaalim qofka yidhaha waa la dilay war waa madhab yahuudeed yahuuddaa qabta nabi ciise lama dilin waa nooli mana dhiman samada uu jira labaad halkaasuu ku nooli nabi e, maxameda kusii arkay sal اlahu alay wasalam habeenkii la dheelmiyey waana soo dega hadda kadib uu dhima doona sida dadku u dhintaan waa uu dhimana lakin cimrigiisa ilahay u dheeray cimrigiisa ilahay aad ugu dheeray sooma jeedi maa lahum uguma sugnaanin bihi biqatli ciisa min cilmin cilmun wax oqoona uguma sugnaan ilaa tibaaca dani hadda mustatna waxaa itibaaca dani mustatna minhuna cilmi ah maluhu ma cilmigu ka midi ka mid ma danigu cilmiga ka mid ma marka mustanihii oo ah itibaaca dani itibaacu dani ka mid maahan cilmiga bacdi cilmi mustana minhu ka mid maahan khalaas waa nasbiyeen marka ayagaana luqada quraan kusoo degay wa tamiimu reer tamiim yurajixuunahu nasbaha raajixay ka dhigayeen waxay leeyihiin hijaasiyinow arinta aad waajibka ka dhigteen waa sidii ficnaanta badneed lakin waajib maaha sida kalena banaan ha bedelkuna banaana leeyi yurajixuna waa tamiimun yurajixuna nasbaha waa rajaxayaan wayujisuuna waana banaynayaan alitibaaca naxwo maa qaama alqowmu qowmkii ma istaagin ilaa ximaaran wa ilaa ximaaru labaduba banaantay leeyi hadda ximaarku bacdi qoomka ka mida maaha waa mustanahanu waa munqadic soo maaha waa munqadic waana kayru muujib kalaamku tam waa yahay lakin waa kayru muuja cala nafya ka horeeya markaasoo kale waxay leeyihin tamiimiyiintu waxaa fiican ilaa ximaaran xijaaziin waxay leeyihin maya fiicnaan kaliya maahana waaba waajibay leeyihin laakiin tamiimiyiintu waxay leeyihiin maya waajib maahana waa banaan tahay rafcadun sidaas ay leeyihin wain kaana alkalaamu kalaamku hadduu ahaado naaqisan mid naaqisa wa huwa naaqis maxaa la yidhaha kalaam naaqisa isagaa kuu sharxa wa huwa naaqisku aladi waa kalaamka lam yudkar aan lagu sheegin fiihi kalaamka dhexdiisa almustinaa minhu wa yusama waxaana lagu magacaabaa istinaaan mufaraan magacaasna ku dheg naaisna waa laydhaha istina mufarana waa laydhaha waa laga faaruq yeelay mustina minhu giwe mufaraq waa mid laga faaruq yeelay mustina minhugi oo mustina minhugi lagu sheegin kalaamku hadduu naaqis yahay wa huwa naaqiskuna aladi waa kalaam lam yudkar aan lagu sheegin fii dhexdiisa almustahnaa minhu wa yusama waxaaba lagu magacaabaa istinaaan mufaraqan istine oo laga faaruqiyey mustanaa minhugi markaas xukunku mustanuhu waa kana kaana almustanaa mustanuhu wuxuu ahaana calaa xasabiilcawaamili caamilyaalka qadarkooda baahida qadarka waxaa la fiirina baahida caamilka ka horeeya ilaada waxa ka horeeya aa la fiirina hadduu u baahan yahay marfuuc marfuuca laga dhigaa mustatna haddii ilaada waxaa ka horeya mansuub u baahan yahy mansuuba laga dhiga ilaada waxa ka dambeeya hadduu u baahan yahay jaarmajruur ku tacaluqa jaarmajruur ku tacaluqa laga dhiga ilaada iyadoo meesha oolinoo kale laga soo qaada xagga icraabta xagga macnaha maaha xagga icraabta kaanalmustatna kii la reebay wuxuu noqonaa calaa xasabiilcawaamili caamilyaalka qadarkooda macnaha caamilyaalka ilaada ka horeeya caamilyaalkaasu waxay u baahan yihiin ayaa laga dhiga fayucطى isagaaba caddeeyey fayucطى waa la siinaa huwa mustanihi maa xukunkii yastaxiqu mustanuhu uu mudan ahaa hu xukunka low lam tuujad ilaa haddaan ilaa la heli lahayn haddaan ilaa la heli lahayn xukunkii uu mudan ahaa xukunkaasaa la siinaa mustanaa fayucطى mustanaa waxaa la low lam tuujad haddaan la heli lahayn ilaa wa sharduhu shardigiisu kownulkalaami waa in kalaamku yahay kayra iijaabi midaan muujab ahayn haddee marba hadduu naaqis noqdo ma dhici karto inuu muujab noqdo ah, marba haddii lu yidhaha kalaamku waa naaqiso mustana minuga lama sheegin waana hayru muujab markaas markaa waaba shardi wa sharduhu kownulkalaami waa hadalku inuu yahay kayra iijaabi midaan muujab naxwu maa qaama ma istaagin ilaa zayduna istaagay hadda fiiri mustana minuga lama sheegin waa naaqis soo ma ahan ilaada haddaan la sheegi lahayn kalaamku see noqo laha qaamo iyo zaydun isku xigta soo ficli faacil maaha sidia laga dhiga hadeerna hadda zaydun waxaa laga dhiga faacilkii qaamo maa qaama ah, ilaa zaydun wamaa ra'aytu maanan arag ilaa zaydan haddaan ilaada meesha la keeni lahayn kalaamku muxuu noqo lahaa wamaa ra'aytu zaydan mafcuul bihi u noqo lahaa haddana sidii ka dhig wamaa marartu ma soo marin ilaa bizaydin haddaan ilaa meesha la keeni lahayn muxuu noqon lahaa kalaamku wmaa marartu bizayd zaydn tujaar majruul ku tacalluqu noqon lahaa mar haddana sidii ka dhig iraabta waa agga iraabta agga macna maha wa ka qowli ilaahi qowlkiisoo kale tacala ilaa wuu sareeya xagga macnaha iska ilaali xagga macnaha ilaadu macnay ku fadhida waxaaba dhici karta haddaad tira ilaada meesha waa ka saara agga macnaha inaad ku gaalowda hadda ayadan fiir wamaa muxamedu nebi muxamed ma ahaanin ilaa rasuulun rasuul uu ahaado wax kale ma ahan war waa rasuul maahan malag ma ahan ilaah war waa rasuul ah. ilaada saas ka dhigta haddii ilaa laga saar muxuu noqona kalaamku ebr waa rasuul maahanu noqona ah. marka macnaha maahan ilaad in laga maarmayo <laughs> waa daruuri ee waxay tahay waa xagga icraabka hadda waxaa leedahay maadi waa nafiye muxamedun waa mubtade rasuulun khabar ka dhig hayla lama sheegi mustana minugii walaa taquluu hadhinina cala allahi ilaahay dushiisa ila alxaqa tanaa lamid tanuna marna lagama maarmo ilaada xagga macnaha laakiin xagga ixraabta waxay leedahay maadaama aan mustatna minuugii la sheegin alxaqada waa mafcuul bihi taqulu walaa taqulu hadhinina cala allahi ilaahay korkiisa ila alqowla inaad tidhahdaan un ma ahane qowlka alxaqa xaqa alxaqa sifatu limawsuufin maxduufin ah walaa tujaadiluu hala doodinina ahla alkitaabi ahlu kitaabka ilaa dilati hiya axsan ti ah. unbaad inaad kula doodaydaan maahane hiya ayado axsan wanaag badan jaar majuurka bila ti a ayaa tujaadilu ku tacaluqa walaa tujaadilu ha kula doodinina ahla kitaabi ilaa bilati dariiqadii un ma ahane hiya iyadoo axsan wanaaga badneed wallahu ah. subxaana wa tacaala aclam sal allahu wslm wbaaraka calaa nabiyina mxamed